alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wagfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaad saalixiin kaynu kusoo jiray baabka lixdanaad baabu lkarami waljuudi walinfaaqi fi wujuuhi alkhayri siqatan billahi tacala wuxuu u baab yahay deeqda sheegista la sheegaayo karam iyo juud waa isfangashan yihiin waa isku dhow yihiin iyo walinfaaqi waxbixinta baabkeeda sheegista la sheegaayo weeye fii wujuuhi alkhayri wejiyada khayrka wax lagu bixiyo waxyaalaha khayrkee kala duwan in wax lagu bixiyo in la sheegaayo hiqatan billaahi tacaala kalsooni allah lagu kalsoon yahay daraaddeed wax loogu bixinayo qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi wamaa anfaqatum min shayin fahuwa yukhlifuh wamaa anfaqatum wax kastaa baxsataanoo min shayin shay ah fahuwa yukhlifuhu ilaahay waa idiin dabamarinayaa yacnii cawil khayr qaba ayuu idiin dabamarinayaa waxa uu idiin dabamarinayo waxaa soo gelaya khalafkaas yacni fi dunya iyo fi alaakhira adduunyada wuxuu idiin dabamarinayaa dee maalkii inuu idiin barakeeyo ama idiin siyaadiyo ama yacni waxa weeye beddel kaloo khayr qaba oo maal ah oo xalaal ah inuu ilaahay idin siiyo aakhirana wuxuu idin marinayaa dee sawaab iyo ajar yacni markaa weyn wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi wamaa tunfiquu min khayrin falianfusikum wax kastaa baxsataan oo min khayrin khayr ah maad waa shartiya falianfusikum ay fa huwa kaa baxsateen lianfusikum ama infaaqaasi lianfusikum nafihiinnu u sugnaaday wamaa tunfiquuna ma baxsanaysaan ila ibtiqaa'a wajhi illaah doonisaa wajiga ilaahay doonaysaan daraaddeed mooye wax kale u baxsan maysaan yacni ha u baxsanninaa looga jeedaa wax kale waxaa u baxsataan qura ilaahay dartii u baxsado marka waxay u dhacaysaa waa nafyun yuraadu bihi nahyu yacni macnaha ayaa u dhacaya wax kale ha u baxsanina ilaahay wejigiisa mooyaane waxaana ku sugan isbaatu sifati lwajhi lilaah sifada wejiga in ilaahay loo sugaayo ayaa ku sugan doonista la doonaayo wejiga ilaahayna ikhlaas baa looga jeeda wamaa tunfiquu wax kastaa baxsataanoo min khayrin khayr ah yuwaffa ilaykum waa laydin wafaynayaa laydin dhammaystirayaa idinka waa laydin dhammaystirayaa wa antum laa tudlamuun waxaa laydin dhammaystirayaa walxaal antum idinku laa tudlamuuna aan laydin dulminaynin oo khayr aad shaqaysateen aan laydinka luminaynin dembi aydaan galabsanna aan dhalada laydinka saarayn labada midnaba aan laydinku samayn wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi wamaa tunfiquu wax kastaa baxsataanoo min khayrin khayr ah fa ina allaha bihi caliim allah waa u aqoon badan yahay waa u ogaal badan yahay waxaa macnuhu u dhacaya waa idinka jasaynayaa waa idinka abaalmarinaya waa idin labanlaabaya waxaa la boorrinayaa infaaqa iyo waxbixinta khayrka wax lagu bixiyo ilaahay dartiina loo bixiyo waxa la rabaa meesha lagu bixinaya waa inay tahay yacni xaaraan waa inaynay ahayn meel wanaagsan waa inay noqotaa wejiyadii khayrka waa in wax lagu bixinayaa mar labaadka sida loo bixinayaana waa inay tahay si ikhlaas ah dee camalka saalixa qabuulkiisu muxuu ku xidhnaa alikhlaas walmutaabaca waa inuu sharciga waafaqsan yahay kow laba waa inuu markaa qasadka loo bixinayaana waa inuu yahay ikhlaasoo ilaahay dartii waa inuu yahay niyo saxiixa waa inayto niyo wanaagsan qofku ku bixinaya ikhlaas ah sidaa waynu ku bixinaya haddii labadii shardi mid la waayo camalkaasi asixi maayo maalka la bixinayaana marka hore waa inuu yahay maal xalaala ila maalka la sadaqadaysanaya xaaraan hadduu noqdo dee la aqbali maayo ina allaha tayibun laa yaqbalu ilaa tayiba ilaahay waa tayiba waa wanaagsan yahay wax tayiba wanaagsan mooyaane wax kale ma aqbalo hadduu xaaraan markaa waxaa soo qaato xaaraantii markaa uu yidhaha xaaraan baan bixinaya yaa dee waxa weeye fadligii sadaqadda iyo ajarkii sadaqadda ku heli maayo fadligii iyo ajarkii sadaqadda yacni kuma helayo ama unfiqat alaytaami min kasbi farjiha lakil weylu laa taznii walaa tasaddaqii qiso yar aan fiicnayn bay sheegeeno waxay yidhaahdeen qof dumara ayaa waxay tidhi markaysaa waxaan carruur baan dee markaysa marka waxaan yani korinaya oo yani marka agoon a wax siinaya agoon agoontii waxa uma hayo dee waa inaan jidhkayga u iibiyaa ya dabeedna aan agoontaa aan ku marka waxa masruufa markaasaa mid beytkaas marka u yidhi hmm, ama waa lagu mahmahay ama waa wax dee dhacayba ama mahmahadunba dee gashay marka waxa weeye wixii xaran ah maalkii xaaraanta ahaa sadaqa ma noqonayo haddii laakiin ay dhacdo maalkaasi inuu marka ku soo galay yacni weji beddel ah dariiq aan sharci ahayn buu ku soo galay laakiin qofka kalena dee beddelkiisa qaatay noocaasoo kale markay tahay xaaraanta caynkaas ah qofkii markuu doono inuu ka toobad keeno gabadh baa markii hore dee sinaysan jirtay oo dabeedna markaa waxa weeye lacagay ka shaqaysatay haysataa kadib bay u muuqatay inay toobad keento ama muraabi buu ahaa ribada ku shaqaysta xoolo badan buu ka dhaqday kadib buu doonay inuu toobad keeno ama wuxuu ahaa markaa waxaa khamri iibiyi mukhadiraadkii khamrigu iibin jiray xooluu ka dhaqda kadib bay u muuqatay inuu toobad keeno ashyaadaasna markii hore dee waa u badrheeray oo dee markaa ruux yacnii faasiq uu ahaa xaalka caynkaasa la odhan maayo ciddii aad khamriga ka iibisay lacagtoodii u celiy ama yacni la odhan maayo dadkii aad ribada ku macaamisheen ee marka waxa iyaguna beddelkoodii qaatay yacni markaa siyaadadan aad adigu haysay celi hadday wax ku maqan yihiin waxa ku maqan waxaa la odhanaya ka doonan falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun siyaadadii inaad ka qaadataa markaa kuma bannaana ya laakiin wuxuu markaa hore u haystay oo dee markaa isaga gacantiisa ku jira oo dee ay markaa hore loogu kala go'ay oo iska dhammaatay yaday tahay buu doonay qofkii inuu toobad keeno muxuu samaynayaa wuxuu samaynayaa xoolahan inuu iska haysto uma bannaano oo ku intifaaca shuruudda toobadda maxaa ka mid a ah? aliqlaacu can idembi dembiga inuu ka fuqaa ka mida ah. tanna waxa weeye markaa dembigii bay ka mid tahay marka maalkii baan iska haysanayaa oo ku intifaacayaa oo yacni markaysa markaa haddana waa toobad keenay dee isma qabato isma qabato waa inuu xoolahan sameeyaa takhallus wuxuu isu dhaafinayaa niyatu takhallus niyo uga jeedo dembigii xaaraanta inuu ka baxo uga jeedo ayuu isku dhaafinaya wuxuu ku bixinayaa yacni masaalixu alcaama ayuu ku bixinaya niyo sadaqa uguma bixinaayo niyo xaaraanta inuu isdhaafiyo ugu bixinaya aanu aahaartii xaaraanta aanu markaa ku sugnaanee uu iqlaac can idembi la yimaado saasuu marka u bixinaya yani waddooyinkaa la samaynayay iyo waxyaalaha la hagaajinayey yani waxa weeyaan waxyaalaha caamka ay ashyaadaas ku bixinaya bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen cid markaysa markaa tabaalaysan oo dhibaataysan oo masaakiin ah oo waxaweeye markaa laftooda waa siin karaa waa siin karaa saasay markaa yidhahdeen waxa laakiin taa ka duwan maalkii uu cid ka xaday ama ka dhacay ama ka xoogay yaa ashyaada noocaasi waa ka duwan yihin waa hanti cidi lahayd ou dulmi ku qaatay mucaamalo yacni markaa xaaraana inay ku kala beddesheen maaha waa miduu markaa xoolahaas dulmi ahaan uga qaado ama nahbi ha ahaato ama yacni marka waxa weeyaan tuuga ha ahaato ama khiyaamo ha ahaato yacni markaa aan beddel iyo waxba ku dhisnayn yacni ama ha ahaato xoog inuu kaga qaaday ha ahaato dhac iyo wax la mida ashyaadaas iyagu waxa weeye ilaaba ilaa waa inuu celiyaan oo ciddii lahayd uu celiyaa ciddii lahayd waa inuu u celiyaa ya waaliddadu wixii ay sameeyeen ee noocaas ahaa iyadana waa in la celiyaa ma laga bixiyaa waa waalidadii haddii ciddii marka waxa weeye la garto waa in ciddii loo celiyaa ay nooshahay haddii kalena warasadoodii iyo dadkii dhaxal joojinaya waa in loo celiyaa haddii la garan waayo sadaqaa loogu niyoonaya ama masaajidda loo geliyo ama wax la mid ah sadaqatan canhum ayaa loo niyoonaya saasaa lagu bixinaya yacani waxa weeye taas waxay noqonaysaa celis in ama yagii loo celiyo ama warasadoodii iyo haddii ayna iyagu joogin loo celiyo haddii la garto haddii la garan waayo aan la filaynin haddii la raadiyo xataa inaan la garanayn waxaa la samaynayaa markaa sadaqaa loo niyoonayaa iyagii in laga bixinayo ama waqafya loogu sameeyo ceel ha ahaato dhaam ha ahaato masjid ha ahaato in loo geliyo yacni masaakiin in loo yacni marka aad u dhibaataysan in wax loo siiya ha noqoto ama aytaam iyo wax la mida waa sadaqo iyagii laga niyoonayo wey saas wey xadiidka shan boqol iyo sagaal iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo lix iyo konton wa can ibni mascuudin radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal laa xasada ila fi snatayn laa xasada xasad ma jiro yacni kamasho yacni cid wax lagu kantaa oo xaaladdaas xaalad la mida qofku inuu helo inuu markaa eh, jeclaysto oo markaa kantaa ay fiican tahay ila fi itnatayni laba khasla gudahood mooyaane laba sifo iyada waa fiican tahay ruuxu markaa inuu jeclaysto taasoo kale inay u sugnaato rajulun aataahu allahu maalan ay humaa labadu waxay yihiin waa nin khasladiis ninkaasoo aataahu allaahu allah siiyey maalan maal uu siiyey oo fasallatahu uu ku salliday uu ku diray calaa halakatihi inuu ku yacni markaa baabbi'iyo bimacnaa ku bixiyo fi filxaqi xaqa ku bixiyo yacni khayrka wa rajulun iyo wa khaslatu rajulin nin khasladii iyo sifaduu la yimi ninkaasoo aataahu allaahu allah siiyey xikmatan xikmad uu siiyey cilmi fa huwa yaqdii bihaa xikmadaasuu wax ku xukumayaa xikmadu waa cilmi naafica fa huwa isagu yaqdii waa xukumayaa dadka ayuu kala xukumayaa bihaa xikmadaas cilmigaas ayuu ku kala xukumayaa cilmigaas ayuu ku kala xukumaya wa yucallimuhaa dadkana waa barayaa muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay macnaahu xadiiska macnihiisu yenbaqii anlaa yuqbata axadun ila calaa ixdaa haatayni alkhaslatayn alimaamu nawowi raximahu llahu wuxuu yidhi macnaahu xadiiska macnihiisu yenbaqii waxa habboon weeye anlaa yuqbata axadun qof markaa inaan la kamannin oo xaaladdu ku sugan yahoo kale aan la tamanniyin oo la jeclaysan inuu ku sugnaado qofku xaalad la mida ila calaa ixdaa haatayn alkhaslatayni labadan khaslo ama labadan sifo midkood inuu ku sugan yahay mooyaane laakiin labadaa sifo mid ahaan hadduu ku sugan yahay xaalad wanaagsan oo la tamaniyuu ku sugan yahay ay fiican tahay xaaladdaasoo kale in la jeclaysto oo la tamaniyo xasadka asal ahaan waxaa la yidhaha waa tamanii zawaali nicmati alghayr yacni xasadka madmuumka ah waxa weeye waa nicmo cidi haysato in la jeclaysto nicmadaasi inay ka tagto ya nicmo ciddaas inay ka baaqato ka tagto ayuu jeclaysanayaa taas waa xasadkii xumaa weeye markaase waxay u qaybsantaa inuu qofku jeclaysanaayo inta qofkaa nicmada laga qaado in isaga lagu soo wareejiyo iyo inuu jeclaysanayo walow yaan isagaba lagu soo wareejinays kaasun in la waasiiyo yaa alla nicmaduma adiga lagu wareejiyo mid leeyi waa qayb xasadka ka mid a ah waa madmuum waayo de waxay ka hor imanaysaa iimaankii laa yu'min axadukum xataa yuxiba liakhiih maa yuxibu linafsi walaalkii inuu la jeclaado waxaanu naftiisa la jecel yahay waxay ka mid tahay min kamaal iliimaan iimaanka dhammaystirankiisa ka mid tahay marka inuu jeclaysto usia nicmadaasi may ka tagto waa shay madmuum ah markuu sidaa ahaadaba wuxuu usii qaybsamay midna wuxuu jeclaysanayaa in inta isaga laga qaado inta kaa laga qaado in isaga lagu soo wareejiyo midna wuxuu jeclaysanayaa walow yaan laguba soo wareejinin ma isagu lawaasiyo ka dambaa sii daranba laakiin labaduba waa xasadkii madmuumkaha wuxuu uga ba'ayaa qofkaasi nicmadaa inuu haysto ya nicmadaa inuu haysto uga ba'aya waa la dhaleeceeyey xasadkaas haddaba tan xasadka lagu magacaabayo culammadu waxay yidhahaan khibdaa la yidhahdaa khibdadu waa maxay wadaadadu waxay odhan jireen kama shay odhan jireen calaa kulli xaal waxaa laga tilmaamayaa kani waxa weeyaan qofkan nicmada in laga qaado ma jeclaa mana tamaniyayo laakiin wuxuu tamaniyayaa maxay yani bimili xaalihi xaaladdiisoo kale wuxuu jeclaysanayaa oo tamaniyaya xaaladdaa hebel ku sugan yahay xaalad la mida inuu ku sugnaan lahaa isagana nicmadiisa inuu ilahay u baaqiyeelo u daayo laakiin taasoo kale inuu ilaahay siiyo ayuu jeclaysanaya dee taasi xasadkii maaha oo qofkii nicmada uga bi'i maayo in laga qaadana ma jecla ilahay ha u baaqiyo la u daayo laakiin taasoo kale ilahay ugu arsaaqo tan hadda xasadka lagu magacaabayo xadiiska ku magacaabaya waa taas weyi marka laba goor bay maxmuudtoo fiican tahay labadaasi waa maxay waa qof markaa ilaahay cilmi siiyey cilmigiina yacni dadkana ku kala xukumaya dadkana baryaya cilmigana ku dhaqmaya tamanniga qofku tamaniyo xaaladiisaasoo kale qofku inuu ku sugnaado taasoo kale uu helo fadlaa ku jiro niyadaasaa loo qaadayaa ajarka ajar la miduu yeelanaya insha allahu dee saadiqa oo tamanni dhab ah oo tamaniyaayo yani marka ajarkaoo kale ayuu helaya hadduu marka waxaweya cilmigaasoo kale heli lahaana inuu markaa saasoo kale yeeli lahaa tamaniga uu sidaa tamaniyaya jecel yahay yacni fadli ajar baa gu jira ka kale waxa weeye waa nin ilaahay maal u dhiibay maal xalaaluu ilaahay u dhiibo ku arsaaqay maalkiibuu khayrka ku bixinaya yacni waxa weye masjid ku dhis eh, agoon ka caawi masaakiin ka caawi waxa weye waa nin deeqsiyo oo markaysa markaa khayrkiibu sidaa ugu bixinayaa maalkii uma aaba kaasi markaa midi inuu tamanniyo xaaladiisoo kale inuu ilaahay maalkaasoo kale siin lahaa si uu khayrka isaguna saasoo kale ugu adeegsan lahaa iyaduna waa shay wanaagsan oo maxmuud ah yacnii niyadaasna ajar buu ku helayaayo yacni haddii tamannigiisa iyo niyadiisu ay markaa dhab tahay waxa weeye ajarkiisa ajar la mida ayaa allah siinaya wa fadlullaahi waasicun fadliga ilaahayna waa ballaarhanye looma jeedo waaqic ahaan xasadku ma dhici karo bimacnaa qibdada ama kamashada looga jeedo iyo tamani wax uu qof ku sugan yahay inay fiican tahay lama samayn karo intaa mooyaane oo waaqic ahaan ma dhici karta lagama tilmaamayo waaqicaan waa dhici kartaa laakiin waxaa laga tilmaamayaa tamaniga labadaa la tamaniyaa waa fiican tahay ashyaada kale ma fiicna yani khayrka caynkaasi qofku ku sugan yahay oo maal intuu ilaahay siiyey maalkii uu khayrka ku bixinaayo wejiyada khayrkee kala duwan u adeegsanayo haddii la tamanniyo oo la jeclaysto xaaladdaasoo kale in lagu sugnaado maaha in isaga lagu soo wareejiyo isaga hadduu tamanniyo in lagu soo wareejiyo waxay noqonaysaa xasadkii la dhaleeceeyey ee madmuumka ahaa sharcan laakiin wuxuu jeclaysanayaa taa mid la mida in ilaahay siiyo oo maalkaasoo kale inta ilaahay siiyo uu khayrka sidaa ugu adeegsan lahaa sida uu hebel ugu adeegsanayo khayrka ugu bixin lahaa inay taasoo kale fiicantaa laga tilmaamaya ama nin ilaahay cilmi siiyey oo cilmigii yacni dadkana ku xukumaya dadkana baraya isagiina dee ku camal falaya waayo qofku marka cilmigu isaga anfacayaa waa inuu isagu awalan ku camal falaa marka taa kale hadda lama sheegin laakiin waa la yska garanaya nafcigiisii baa dadka u gudbay cilmigiisii marka laabudda an yantafica huwa bihi cilmiga isagu inuu ku intifaaco waa lagama maarmaan markuu cilmiga ku intifaacay ayuu dadkiina ku anfacayaa kaana in la tamaniya xaaladiisa waa fiican tahay qofka tamaniyana ajar baa ugu sugan xadiis baynu arki doonnaa yani markaa huma fi lajri sawa yani markaa tilmaamay marka waxaa loo jeedaa labadan ayay fiican tahay tamanigeeda la tamaniya xaalkoodoo kale oo la jeclaystaa oo ajar laga helayaa laakiin ashyaada kale ma fiicna ayaa looga jeeda muraadka laga tilmaamaya yahay rajulna waxaa taqdiirka loo qadarayaa oo khaslatu rajulin loo odhanayaa isnatayn isnatayn miya rag ku dhacdaa may kuma dhacdo waxaa laga tilmaamayaa yacni sifooyin ama khisaal oo khaslatayn baa macnuhu u dhacaya laba khaslo marka laba khaslo mooyaane tamani kaloo fiicani ma jiro marka la yidhaahdo oo mid waa nin la yidhaahdo oo ninku ma khasla khasle maaha macno waafaqsan la keeno marka khasle waa in la qadaraa mudaaf loo qadaraa marka khaslatu rajulin aataahu allaahu ila aakhirihi yacni saasaa markaa lagu qadaraya culamada qaarkoodna khaslataa bay qadaraan oo labada da isku darayaan kaannahu khaslataa rajulin wa rajulin la yidhi oo kale si ku arki doonto markaa daliilka daliilfaalixiinka khaslataa buu qadaraya laakiin waxay ka dhigan tahay khaslataa rajulin wa rajulin labadii nin bay u wada idaafaysan tahay in laga dhigaa macnaha laga tilmaamaya saas iyadaa ah weeye xadiidka shan boqol iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo toddobiyo kontone wa canhu cabdullaahi ibn mascuud waxa uu bukhaari ka soo wariyey qaala inuu yihi qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi ayukum maalu waarisihi axabbu ilayhi min maalih ayukum kiineebaa maalu waarisihi ka dhaxlaya xoolihiisu axabbu ilayhi uu ka jecel yahay oo uga kalgacayl badan yahay min maalihi xoolihiis keebaa xoolaha ka dhaxlaya ka jecel maalkiisa keebaa ka jecel maalka ka dhaxlaya keebaa ka jecel maalkiisa ka jecel qaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadu yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow maa mina axadun qof nagama mid aha ilaa maaluhu inuu maalkiisu yahay mooyaane axabbu ilayhi miduu markaa u jacayl badan yahay inuu yahay mooyaane yacni mid kastoo naga mida maalkiisu u jacayl badan yahay qaala wuxuu uhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam fa ina maalahu maa qaddam qofka maalkiisu waa wuxuu hormarsaday ee hor ilaahay u bixiyey wuxuu sadaqadaystaa u maal ah waayo aakhiray kaga horreeyaan wa maalu waarisihi ka dhaxlaya xoolihiisuna maa akhara waa wuxuu dibdhigay yaa wuxuu dibdhigay oo siduu u dibdhigaayo dabeedna uu ka dhintay dabeedna laga dhaxlay waxay noqotay xaqiiqatan inaanu lahayn xoolahan yaa iska lahaa dadkii dhexlaya lahaa isagu waa sii hayey laakiin isaga xoole xaqiiqiya waxa u ah wuxuu hormarsaday rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo weriyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa fadliga infaaqa ayuu tilmaamayaa waxaa laynoo tilmaamo xadiiskuu sheegayaa qofka inay maal u yihiin waxa uu isagu hormarsadoo sadqadaystay inay maal u yihiin riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan markay sidan ugu jawaabeen nebigu inuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam iclamuu maa taquuluun war waxaad sheegaysaan aqoonsada ya maya waa saasa mid waliba maalkiisu u jacayl baday u yidhaahda markaasaa nebigu u fasiray oo ugu fasiray maalkiisuna waa ku hormarsaday maalka ka dhaxlayaana waa ku dibdhigay wuxuu hormarsado oo aakhiro u hormarsaday waa maalkiisii weyi wuxuu siduu u dibdhigaayo u reebaayo u dibdhigaayey uu ka dhintayna waa maal aanu lahayn buu ahaa waa kii dhexlayey maalkiisi dee qofkuna sida badan inta markaa waxan u haysto ayuu usii jacayl badan yahay suma waxbixinta hadday noqotona waxaa la bixinayaa waxa yar baa la bixinaya wixii badnaana waa la reebaya yacni dee aakhira qaybo dee marka adduunyadii markaa waxa weeye la arkaayey ayaa dadkii door bidayaan rawahu lbukhaariyu xadiidka shan boqol iyo koob iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo siddeed iyo konton wa can cadiy bni xaatimin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal ittaquu nnaara walow bishiqi tamra rasuulku wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam ittaqu naara ka baqa naartoo iska ilaaliya oo wiqaayo wax idinka dhowra naarta yacni markaas samaysta wax idinka ilaaliyo idinka dhowra idinka iyo naarta idinkala ilaaliya yacni yeeshoo samaysta walow bishiqi tamra qulay tahay xabba timira jeexeed kulay ku tahay muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay waxaa laga qaadanayaa sadaqada in la boorinaayo oo naarta wuxuun isaga dhigoo iskaga ilaaliya kulay ku tahay waxaa naarta iskaga ilaalinaysaan xabba timira kala jeexi yacnii sadaqadda intaa yar aad baxsataan waxbay idin tarays waxbay idin tarays marka in sadaqaddii lagu dadaalo aan lana yaraysan ayaa laga qaadanayaa taas ayaa laga qaadanaya xadiiska shan boqol iyo labiyo konton dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo sagaal iyo konton waa can jaabirin radia allaahu canhu qaala maa su'ila rasuul lahi sala allahu alayh wasalam shayan qatu faqaala laa jaabir ibni cabdilaahi waxauu yidhi maa su'ila rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam lama weydiin rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam shay-an shay lama weydiin qatu weligii oo faqaala dabeedna uu yidhi laa maya uu yidhi shay inta la weydiiye weligii nebigu maya ma odhan ee wax kastoo la weydiiye waa bixin jiray muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay waxaa laga qaadanayaa nebigu sida u deeq badnaa ee deeqsiga u ahaa ayaa laga qaadanayaa xadiidka shan boqol iyo saddex iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo lixdan ee can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam abu hurayra waxau yidhi rasuulki ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxau yidhi maa min yowmin yusbixu alcibaadu fiihi ila malakaani yanzilaan maa min yowmin maalini ma jirto maalintaasoo yusbixu ay waa bariisanayaan alcibaadu addoommadu fiihi maalintaa gudaheeda ay waa bariisanayaan ma jirto ilaa malakaani yanzilaani inay laba malag soo degayaan mooyaane maalin kasta oo addoommadu ay waa bariistaan laba malag baa soo degaya damiirka fiihi haadu wuxuu u noqonayaa yowmku u noqonayaa maalinta waasaynu hore u soo sheegnay yowm fii lugati alcarab waa mudakar laakiin afka soomaaliga waa mu'anas afka soomaaliga maalin waa dhadig maalinta ayaa layahay maalinka lama yidhahdo admaarata laakiin fii lugati alcarab annahaar ama alyowm waxay tahay waa mudakar weeye saasaa damiirka mudakarkaa loogu celiyay fayaquulu axaduhumaa midkood baa wuxuu yidhahdaa labada malag mid ka mida allaahumma ilaahayow wuu ducaynayaa acti munfiqan khalafa actisii munfiqan mid wax bixiyey khalafan yacnii wax cawil ah aad u daba marinayso ilaahu sii khalafku waa wax looga dambaysiinaayo cawil oo loo daba marinayo wa yaquulu alaakharu malagga kalena wuxuu yidhahdaa allaahumma ilaahayow yaa allahu bay la macno tahay acdi waxaad siisaa mumsikan mid xoolihii haystoo waxba bixin waayey talafan baaba'sii ama laga tilmaamayo daatadiisba inuu baaba'do ama laga tilmaamayo maalkiisu inuu baaba'o talafku waa baabi weeye muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay atlafahu allah marka la yidhaahdo ilaahay ha baabi'iyo ama halaago weye hmm, man akhada amwaala annaasi yuriidu itlaafaha inuu baabi'intooda doonayo atlafahu allah xadiidkani wuxuu tilmaamayaa subax kasta oo waa beriyo laba malag inay soo degayaan labadaa malagna ay ducaynayaan midna wuxuu ku ducaynayaa kii wax bixiyo bimacnaa ilaahay dartii u bixiyaa in ilaahay eh, khalaf iyo wax wanaagsan u dabamariyo khalafkaasi wuxuu noqonayaa fi dunya iyo fil aakhira labadaba fi dunya wuxuu u noqonayaa inuu marka waxa weeye maal wanaagsan oo xalaala inuu ilaahay eh, beddel u siiyo ku arsaaqo ama kiisa u barakeeyo waa khalaf xagga adduunyada ah adduunyadii baa wax wanaagsan loo dabamarinayaa oo yacnii siduu wax u bixiyaa ilaahay wax u siinaya axaadiis kaloo mawduuca tilmaamaysaana waa jirtaa xadiiskan inoo soo socdaa ka mid a anfiq ibna aadam yunfaq calayk dadka qaarkood waxaa dhacday inay wax bixiyeen oo waxay bixiyeen tobanlaabkeed isla wakti ku dhow ba la siiyey ya ninbaa wuxuu yidhi markaa waxa weeye sadaqad baa la sheegay dad dhibaataysan dabeedna markaasaan waxa weeye aan in yaran haystay baan konton dollar bixiyey buuri masjidkii baan ka soo baxay buuri in yar baan socday aan badnaynba markaasaan in shan boqoli siiyey shan boqol iyo maxay iskaga dhacaan iyo konton waa toban laab ma toban laab tallaabooyin yar baan socday buuri ya marka waxa weeye calaa kulli xaal waxay noqon kartaa in dariiq kale maal ku soo geliyo ilaahay inuu kiisa u barakeeyo u farabadiyo ayaa markaa yani khalafka adduunyadu noqon kara ama barakada ama maal kale in loo yasa xagga aakhiro khalafka wuxuu noqonayaa sawaabka labanlaaban ee ilaahay siinaya ka kale wuxuu ku ducaynayaa malagga kale inuu ilaahay ciddii wax bixin weyda inuu marka waxaweye baabi'iyo ama xoolaha ka baabi'iyo marka maalin kasta in wax la bixiyaa fiican waxbixinta xataa waxaa soo gelaysa dee cidda uu masruufaayo waxa uu siinayaa waa soo gelaysa infaaqii waajibka ahaa iyo kii sunnada ahaa mid walba waa soo gelaysa biilka xataa uu bixinayaa dee waxbixintu ka mid yihi waana infaaq waajibaba infaaq waajiba weeyaan xadiidka shan boqol iyo afariyo konton dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo koob iyo lixdan wa canhu bukhaariyo muslim waxay abu hureyre ka soo wariyeen anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam uu yidhi qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi anfiq ibna aadam yunfaq calayk anfiq wax bixi ibna aadama aya bna aadama ina aadamow yunfaq calayk waxa lagu siiye dee macanaa haddaad wax bixiso waxbaa lagu siinaya sidaad wax u bixisay ayaa adigana wax lagu siinaya bimacnaa xagga ilaahay baa wax lagaa siinaya ilaahay baa ku siinaya muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay waxaa xadiiskanna sheegaya xadiisulqudsi weeyaan xadiisulqudsi waxaa la yidhaha waa xadiiska nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ilaahay ka soo wariyo oo uu nebigu odhanayo calayhi salaatu wasalaam allah baa sidaa yidhi xadiisulqudsi baa la yidhahdaa marka allah wuxuu yidhi bixi haddaad wax bixiso waxbaa lagu siinayaa anaa wax ku siinayaa macnuhu u dhacaya taasina waxa weeye waxay fasiraysaa xadiiskii horena soo aragnay allahuma acti munfiqan khalafa xadiidka shan boqol iyo shan iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo labiyo lixdan can cabdillaahi bni camr bni caas radia allahu canhuma ana rajulan sa'ala rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam ninbaa wuxuu weydiiyey rasuulka ilaahi sal allahu aleyh wasalam ayu lislaami khayr ay ayu khisaali lislaami khasladaha islaamka iyo waxaweeye sifooyinka iyo ficillada islaamnimada la samaynaayo teebaa khayrun ugu khayr badan marka khisaal baa la qadaraya waayo ashyaada la tirinaya daatooyin ma aha iyo ashkhaas waa ficilo la samaynayo marka afcaashii in markaa su'aashu ku dhacayso dabeedna afcaashii laga jawaabay baa lagu xambaaraya ayu lislaami ay ayu khisaali lislaami sifooyinka iyo ficillada islaamnimada lagu sameeyo teebaa khayrun wuxuu i tucimu alطacaama wataqra'u taqra'u asalaama calaa man carafta waman lam tacrif tucimu waad quudinaysaa alطacaama cuntada wa taqra'u waad akhrinaysaa assalaama salaamtana waxaad ku akhrinaysaa calaa man carafta kii aad garato ay cala aladii caraftahu waman lam tacrif ay waman lam tacrifhu iyo kaanad garan caayidkii waxa waxaweye mansuubka ahaa waa la xadfay oo waxaweye maxduuf waana iska macruuf waa la garanaya marka tucimu acaama waxaa muraadku u dhacaya macno masdar ay icaamu acaami wa qiraa'atu salaami baa macnuhu dhacaya oo masdarkii dhacaya marka anti baa la xadfay an tucima aacaama wa taqra'a asalaama anti ayaa la xadfay anti marka la qadaro marka macnihii ma'aalkii wuxuu u fasirmayaa uun waxaweeye masdarnimu u fasirmaya masdar baa loo awilaya taasaa waafaqaysa khasladii laisweydiinayay waafaqaysa ilaa hadda waxawe khabar bay dhacday yani waxay noqonaysaa dee afdal khisaal lislaam icaamu acaami wa qira'at asalaami cala man carafta waman lam tacrif saasaa macnuhu dhacay anta masderiyadaana in la xadfo waa dhacdaa jumladii ficliyada ahaydee ama mubtadaha dhacday ama khabarka dhacday in laga xadfa waa dhacdaa marka la xadfana dee wuu godmayaa wa min aayaatii yuriikum albarqa halkaasoo kale yuriikum dee mubtado weyn ya oo dee ficil mubtade ma noqdee suu mubtade u noqonaya wa min aayaati yuriikum an yuriyakum lbarqa baa marka ay noqon lahay haddii antu ay joogto laakiin antii markii la gooyey antiyo ficilka ka dambeeya masderka laga dhalaalinayo masderkaasi uu mubtadihii noqonayey dee irtafac qaacidadu waxay tahay uu rafcismaa oo dee qiyaasi maaha iyadoo anti maqan tahay in ficilkii mansuub noqdee waa samaaci samaac ahaan bay u timaadaa marka macnuhu wuxuu u dhacayaa itcaamu tacaami khasladaha islaamka waxaa ugu khayr badan cuntada in la quudiyo oo dadka la siiyo wa qiraa'atu salaami iyo salaamta in lagu akhriyo calaa man carafta kii aad garatiyo waman lam tacrif kaanad garan qof kastoo muslima inaad salaamto muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsanya xadiiskan wuxuu tilmaamayaa laba arrin oo fadli nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam labada arrinna waxay tahay waa wax bixinta dadka la quudiyo wax la siiyo ilaahay dartiina loo bixinayo ikhlaasku waa shardi iska yaallaba camal kastoo la samaynaayo rabbi la doonaayo in loogu dhowaado ama fadli lagu helo dee ikhlaasku shardi u yahay camal kasta marka la sheegayana in la raaciya daruuri maaha waayo dee sharcan baa lagu yaqaanaa ya shayga dee layska garanayana waa dhacdaa dee in la xadfo xadfu maa yuclamu jaa'izun waa iska qaacido guud wixii la garanayo in la xadfaa iska banaanta marka ikhlaasku sharti la iska garanaya maadaama uu yahay dee mar walba lama sheegee waxa weeye waa la xadfaa hadda khusuus xadiis intaad soo qaadato inaad tahay kan lama sheegin oo si walba waa ku anfacaysa ya yacni waxa weeye dee sax maaha qaar baan waxaan arkay odhanaya acmaasha qaar baa jiro oo siduu qofku u sameeyaba ciddii samaysaba laga aqbalayo waxay yidhahdeen waa salliga nebiga lagu salliyo calayhi salaatu wasalaam muslim ha ku salliyo munaafiq ha ku salliyo yani gaal ha ku salliyo yani marka ikhlaas ha looga jeedo riya ha looga jeedo mid walba waa maqbuulo ya qaar baa daliil male waxay ku leeyihiin waa takriiman lilnabiyi sala allahu alayh wasalam ya acmaaluna bayna alqabuuli wa raddiha ila asalaata cala nabiyi muxamadin nadmi baa bay ka dhigeen qaarkood bacdu suufiya yacni camalladeennu qabuul iyo raddi bay dhex yaalliin bay yidhaaheen ila salaata cala nabiyi muxammadin salliga nebiga lagu sallinaya mooyaane mid kastoo ku salliya min munaafiqin aw muraa'in aw muslimin ama munaafiq ha noqdo ama muraa' istusayo istusnimo salliga uga jeeda ha noqdo waa loo aqbalaya kulaha yani waxaasi baatil weeye sharciga daliil kuma kumale ya waa wax markaa iyagu ay iskala yimaadeen laa daliila lahu adiladuna waa adila caamma adila caama adilada tilmaamaysa in waxaweye camal kasta oo rabbi loogu dhowaanayo oo markiisa markaa taqarub lagu samaynaayo eh, in markaa loo shartinayo yacni ikhlaaska loo shardinayo haddii kale thawaab laga heli maayo inuu markaa thawaab laga helo waxaa u shardiyaa eh, ikhlaaska u shardiya waxyaalaha turuugta way yidhaahdaan culammadu waa saxaysaa qofkii walow thawaab yaanu ka helin laakiin thawaabkii waa u shardinaya najaasadii inuu iska maydhoo kale haddaanu niyo markaysa markaa waxa dee imtisaala ku samaynayn oo ay dhacday ficlan inuu maydhay way ka maydhmaysaa waana ka hadhaysaa waxyaalaha baabuturuuga ayay markay sheegayaan laakiin sawaabkii maxay ku xidhan tahay ilaaba ilaa waxay ku xidhan tahay niyo ku xidhantah marka mid waxa weeye labadan khasle xadiisku sheegayo waa in e, gacan furan la sameeyo oo dadka la quudiyo yacni markaa wax la siiyo iyo salaamta in la akhriyo cid walba la salaamo cid walba waxaa loo jeedaa cid kastoo muslim ah ama garo ama ha garan gaalada in salaam lagu bilaabayaa soo geli mayso calaa man carafta waman lam tacrif waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laa tabda'u alyahuuda waannasaara bisalaam yacnii yahuud iyo nasaara ha ku bilaabina salaam ha ku bilaabina waxaa loo jeedaa ciddii muslima ayaa lagu bilaabaya salaamtii oo cid walba la salaamaya xadiis baana soo arooray tilmaamaya calaamaadka qiyaamada waxaa ka mid a ah, assalaamu cala almacrifa salaantu inay garasho ku dhacdo oo cidda la salaamaya cidda la garanaya ay noqoto calaamaadka qiyaamaday ka midta ya calaamaadka qiyaamaday ka midta oo qofku qofuu garanayo mooye qof kale aanu salaamin qofka kale iska dhaafo isagoo inuu muslim yahay muuqaalkiisi u muuqdo ayuu saa intuu eego iska dhaafayaa nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam inay ka mid tahay calaamaadka qiyaamada iska salaam adigu yacani waxa weeye ama ha kaa qaado ama yanu kaa qaado qiso mar aan ku idhi markaysaga yani irarka qaarkood baan ku idhi ka waran haddii lagu yidhaahdo eh, magaalada qof kastaad la kulantoad salaamto toban dollar baad ka helisaa dee wuxu uhi magalada waa soo dhammayn lahaa <laughs> ya haddii qof kastaba toban dollar aan ku helayo dacalkaa intaa kaga bilaabo ayaa shaqo kalaba ma yeesheen mid walba waa salaami laha guud waa soo dhammayn lahaa dee tobanka dollar waxaa ka muhiimsan cashar xasanaat toban xasano haddii salaamta la dhammaystirana waa assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh waaba alaauun soddon weeye xasanaadkina adduunyadaba waa ka qiimo badan yihi hadda ka war adduunyadaba waa ka qiimo badan yihi xadiiska shan boqol iyo lixyo konton dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo saddex iyo lixdane wa canhu cabdulaahi bnu camrin wuxuu ka soo wariyey bukhaari ka soo wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi arbacuuna khaslatan afartan sifo aclaaha afartanka ta ugu korraysaa maniixatu alcanzi waa ri maal loo bixiyo waa ri maal loo bixiyo intay irmaantaha in la soo maalo cid loo siiyo mulki ahaan looma siin waxaa loo jeedaa soo maal ilaa intay ka gudhayso hayso maa min caamilin yacmalu bikhaslatin minha mid shaqeeyo oo yacmalu camal falayaa bikhaslatin minha khaslo ka mida ku camal falayaa ma jiro rajaa'a hawaabiha ajarkeeda rajo uu rajaynaya daraaddeed ugu camalfala waa mafcuulu lahu wa tasdiiqa mawcuudiha iyo waxa loo ballanqaaday ee rumayn uu rumaynayo daraaddeed oo ictiqaadinayo aawadeed ugu camalfala ma jiro ila adkhalahu allahu tacaala biha aljanna inuu allah ku geliyo mooyaane tacaala allah isagaa koreeya biha taa sababteeda uu ku geliyo bisababiha aljannata jannada uu ku geliyo bisababi hadihi alkhasla aljannata jannada uu ku geliyo rawahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa soo weriyey xadiidku wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu tilmaamay afartan markaa arrin oo afartan ficil ama afartan khaslo riwaayadan waxay sheegaysaa bukhaari iyo muslim arbacuuna khasla riwaayo kale oo aan saxiixa ku sugnayna waxaa ku soo aroortay arbacuuna xasana oo imaam axmed uu soo wariyey afartan xasano oo ugu korraysa ay tahay ri maal loo bixiyo ya kaa khasloo mid kastoo ka mida ruuxa ku camal fala una sameeya ilaahay dartii sawaabka ilaahay iyo ajarka ilaahay raje uu rajaynayo daraaddeed ugu camalfala iyo ballanqaadka loo ballanqaaday sawaabkaas rumaynuu rumaynayo daraaddeed ugu camalfala uu ictiqaadsan yahay cid kastooo sidaa ugu camalfasha ilaahay jannada ayuu ku geliyaa sababteeda adkhalahu allahu tacaala biha aljanna afartankaa waxaa ugu mudan oo ugu weyn ridaa maalka loo bixinayo maneexada culammada shuraaxdu waxay yidhaahdeen laba siyood bay u dhacdaayo neefka dee in laba mulki siiyo qofkoo la siiyo yaa mid labaadna waa u dhacdaayo neefka laftiisa inaan la mulki siin ee inuu soo maalo bes in loogu dhiibay laakiin mulkiga neefka uu ciddii lahayd ay leedahay ta loo jeedaana hadda waa taa dambe ta mulkisiinta hadda loogama jeeday yidhahdeen culammadu waxaa looga jeedaa waa neefkaasi intuu irmaan yahay soo maal caanihiisa ka soo faa'iidayso yacnii marka dambe wuu ka qaadan doonaa dib buu ula noqon doonaa waayo ma mulkisiin waa ku soo intifaacun waa maal af soomaaliahaanna maaluun baa la yidhaha maniixada almaniixa waa neef buu maal u siiyey waa maaliyey waa la yidhahdaa xataa waxaweye beeraha iyo hadda way isticmaalaan in la yidhaahdo waxaweye sannadan baan ku maalinayaa oo bimacnaa eh, beero ilaa intaas markaa beero maaha aha inuu mulki siiyey wixii uga baxa ayuu dee ka goosanaya waa saas marka khasladaha kale waa ka sii yar yihiin afartankaa mid waloo ka mida ruuxii la yimaada ilaahay dartiina ula yimaada inuu sawaab iyo ajar kaga doonaayo ilahay jannu ku gelinayaa sababteeda abwaabta khayrku waa fara badanta ya waqad sabaqa bayaanu hada alxadiisi fii baabi bayaani kasrati turuqi alkhayr waa soo hormaray bayaanu hada alxadiisi xadiiskan caddayntiisu fii baabi bayaani kasrati turuqi alkhayr waddooyinka khayrku farabadnida ay fara badan yihiin caddaynta la caddaynaayo baabkii ku saabsanaa ayaa caddayntiisu ku soo hormartay xadiidka shan boqol iyo toddobiyo konton dabacadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo afariyo lixdani can abi umaamata suday bni cajlaan radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu ullahi sala allahu aleyh wasalam abi umaamata albaahili waxa uu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxauu yidhi yabna aadam ina aadamow innaka an tabdula alfadla khayrun laka innaka adigu an tabdula ay badluka bixintaada aad maxay bixiso alfadla waa mafcuulkii badliga masderka markaa mafcuulkiisi weeye ama masder mutacadiya wa am tumsikahu ay wa imsaakuka haysashadaada aad haysataa iyahum fadliga aad haysataa waxaa dheeraadka ah sharun laka shar buu kuu leeyahay waxaa loo jeedaa yacni sawaab iyo ajar badan ku heli mayside yacni ajarkii baa ku seegayaa looga jeedaa haddii dee wuxuu u haysta ay tahay wax waajiba hadduu ka haystay laa shaka markaa shar inay u tahay oo uu ku dambaabaayo haddii shay waajib ah inuu markaa waxaw ka haysto hadday noqoto oo infaaqii waajibkaha ah baanu samaynayn ee isaga ku waajibay marka waxay noqonaysaa waa ku dembaabaya laakiin hadduu markaa qadarkii waajibkaha ah, hadday zake tahay iyo hadday infaaq tahay iyo hadday keyrkii tahayba uu la yimi yaa sunno inuu bixin waayey oo fadli ugu jiro ayaa marka uu ku dambaabaya laga tilmaami maaye sharka marka waxaa loo jeedaa waa in markaa sawaabkiisu yaraanayo oo markii uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam khayru sufuufi rijaali awaluha wa sharuha aakhiruha safafka dambe waa dembaabeen marka lagama tilmaamaayo waxaa looga jeedaa waa ajar yar yihiin marka ka hore loo eego bay ajar yar yihiin baa laga tilmaamaya sharka saasaa laga tilmaamaya marka iyo wa khayru sufuufi nisaai aakhiruha wa sharuha awaluha way ugu sawaab iyo ajar yaryihiin baa laga tilmaamaya kuwa hore safafka dumarkii hore mm, muraadku waa saas laakiin calaa kulli xaal haddii infaaqii waajibkaha ah aanu samaynin marka waa ku dambaabaya wa an tumsikahu ay imsaakuka iyaahu haysashadaada aad haysato fadliga iyo waxa siyaadada ah sharun laka shar bay kuu leedahay bimacnaa waxa weeye sawaabkiiyo ajarkii weynaabaad seegaysaa haddaad infaaqii waajibka aad la timaaddo waajibaadkay ka soo baxdo haddii kale laakiin dembay kuu leedahay walaa tulaamu calaa kafaaf walaa tulaamu laguu canaanan maayo calaa kafaaf yacni qadarka yacni kafaafka ah ee aan markaa yacni siyaadana ka ahayn yacni dantaada intaadii marka waxawayan aad u baahnaydna markaa ah qadarkaad u baahan tahay haddaad haysato oo aanad marka waxa weeye siyaade iyo fadli marka waxa weeye aanad eh, haysanin taas waxa weeye markaa lagu canaanan maayo sida kalea kaaga wanaagsan la odhan maayo oo dee waxa weeye cidda naftiisa iyo cidda uu ka mas-uulka yahay inuu masruufo waa shay laga rabo weeye yacnii si kalea kaaga fiican la odhan maayo iska wada bixi xoolaha markaa dee lama amrayo wabda biman tacuul wabda ku bilow biman tacuul ciddaad masruufta ku bilow oo iyaga markaa horraansii iyaga markaad ka soo baxdo xilkoodii ayaa dadka kalena u gudbaysaa walyaddu lculyaa gacanta sarraysa khayrun ka khayr badan min alyaddi sufla gacanta hoosaysa yacnii gacanta wax bixinaysa ayaa ka wanaagsan gacanta wax qaadanayso wax baryaysa rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskani horuu inoo soo maray markaa nawowi wuxuu u tiiriyey tirmidi halka caswiga waa sahwiyey sheikhu markaa hore oo uma tiirin muslim inuu soo wariyey caadada ahlucilmigana wuxuu ku dareertay xadiisku hadduu ku sugan yahay bukhaari ama muslim ku sugan yahay ama labadaba inaan masder kale loo tiirinoo lagu kaaftoomin ee bukhaari ama muslim ciddii soo warisay in loo tiiriyo taasaa caadada ahlucilmigu ku dareertay marka mawdica kale tirmidi keliyuu u tiiriyey markaasuu yihi tirmidi waa saxiixiyey waynu sheegnay halkaa waa baraarujinay xadiiska muslimiin inuu soo wariyo sidaa uu sheikhu u qoray inuu usoo wariyey weriyey ya yacni saas ayaynu markaa aynu markaa sheegnay caswigii halkan ayuu markaa sida fiican u qoray oo yihi muslim baa soo wariyey macna ahaanna waa waadix alfadlana waxaa loo jeedaa waxa danihiisa siyaadada ka ah ya qul ilcafwa alcafw waxa weeye waa shayga fadligee siyaadada ka ah isagu wuxuu markaa u baahnaa waa inuu markaa bixiyo ayaa markaa la amriyey xadiiska shan boqol iyo siddeed iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo shan iyo lixdan ah wa can anasin radia allaahu canhu qaal anas wuxuu idhi maa su'ila rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxu uhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam lama weydiin cala alislaami shay-an ilaa actaah yacnii islaamnimada korkeeda bimacnaa islaamnimada gudaheeda lama weydiin shay an wax lama weydiin ilaa actaahu inuu bixiyey mooyaane yani shay kasta oo nebiga la su'aasho waa bixin jiray walaqad jaa'ahu rajulun allah baa ku dhaartay ee xaqiiqee nebiga waxaa uu yimi calayhi asalaatu wassalaam rajulun nin baa u yimi fa actaahu nebigu wuxuu siiyey calayhi salaatu wasalaam ninkaa wuxuu siiyey hanaman ari buu siiyey bayna jabalayni laba buurood u dhaxeeya yacnii adhi fara badan oo labadaa buurood inta u dhaxaysa buuxinaya ayuu siiyey intuu fara ka qabo fa rajaca ninkii waa noqday ilaa qawmihi tolkiibuu ku noqday faqaala qaala wuxuu uhi yaa qawmi tolkayow aslimuu islaama war islaamnimo la kaalayo islaama fa ina muxammadan maxaa yeelay muxammed yucti cataa'a man laa yakhsha alfaqra yuctii waa bixinayaa cataa'a man yacnii kii wax bixintiisuu bixinayaa laa yakhsha alfaqr aan faqri ka baqayn yaa nimaan faqri ka baqayni siduu wax u bixiyo ayuu wax u bixinayaa yacnii deeq fara badan buu bixinaya wa in kaana arajulu la yuslimu maa yuriidu ila addunya hadalkan dambe waxaa odhanaya anas ninka hadalkiisii intaa horu ku egiye wain kaana rajulu ay wa inahu shaniya kaana arajulu wuxuu ahaan jiray ninku la yuslimu mid islaama wuxuu islaamayay maa yuriidu xaal aanu doonaynin ila addunya adduunye mooye wax kale aanu doonayn maal buu rabaa oo maxamed waxa ku siiyo ayuu islahaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa ku siiyo ayuu u islaamayeen ragga qaarkood famaa yalbasu ma sugnaanayn ilaa yasiiran ay ilaa zamanan yasiiran wakhti yar mooyaane wax kale ma sugnaanayn xataa yakuuna alislaamu ilaa uu ka noqonayo islaamnimadu axabba ilayhi min addunya wamaa calayha miduu ka jecel yahay adduunyada iyo waxa ku kor suganba ya yacni markiiba iimaankiiba qalbiga geli jiray markaasaa maalkii adduunyaduba qiimo lama yeelanaynin waa isbeddelayey dabeed wuxuu noqonayay markaa mid eh, islaamnimada wax walba ka jecel adduunyadii wax kor saaranba ka jecel rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey marka waa sababta loo sharciyey waalmu'allafati quluubuhum dadka zakawaadka la siinaayo waxaa ka mid a kuwa qalbiyadooda islaamnimada loo soo dumayo kuwa la doonaayo islaamnimadu qalbiyadooda inay gasho ayaa la siinaya dad islaamnimadu ku cusub oo iimaankoodii weli aanu xoog lahayn ayaa nebi wax siin jiray waqtiyada qaarkoodna wuxuu siin jiray mid markaa aan dee waxaweeye islaamkii aan muujistay laakiin markaa aan niyo ayna ka ahayn markaasuu isbedeliy markaasuu isbedeliy ahlucilmigu waxay yidhahdeen xataa ruux gaala la siin karaa tan walmu'allafati quluubuhum si waxaweeye markaa uu u soo islaamo ya yacni si uu u soo islaamo ayaa loo siin karaa marka dadka qaarkood eh, markii hore soo islaameen adduunya doonyaday ka tahay ayaa haddana in yarba isku bedelayeen markaasaa hidaayadii iyo hanuunkii qalbigooda gelayey markaasay islaamnimadii jeclaanayeen adduunyada markaasayna qiimo la yeelinayn ya abu sufyaan wuxuu ka mid ahaa raggii colaadda ku darnaa aad marka waxaweyaan yani nebiga iyo islaamnimada ula colloobay ayuu ka mid ahaa wa hinda oo sawjadiisii ah yani ooridii marka waxa weeye abu sufyaan ah iyaduna aad bay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo islaamnimada u necbay aad iyo aad ayay u necbay dee waana la garanayaa marka aabbaheed iyo adeerkeed iyo walaalkeedba in beder lagu dilay marka colaad badan bay u qabtay markii dambe ay soo islaamtay nebiguna calayhi salaatu wasalaam xoolaha badan abuu sufyaan siiyey waxay nebiga ku tidhi calayhi salaatu wasalaam yacni guryaha quraysheed mise guryaha carabta midaan ka necbaa ma jirin guri aan ka necbaa ma jirin maantana guri aan ka jeclahay ma jirto maantana guri aan ka jeclahay ya ma jirtay tii xadiidka shan boqol iyo sagaaliyo konton dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo lixiyo lixdan wa can cumara radia allahu canhu qaal cumar bnu khataab waxauu yidhi qasama rasuul lahi sala allahu alay wasalam qasman nebiga calayhi salaatu wasalaam baa qaybiyey qasman qayb buu qaybiyey xoolo fa qultu waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow laghayru haaulaa'i kaanuu axaqa bihi minhum laghayru haaulaa'i kuwa qaaraan ahaynbaa kaanuu waxay ahaan lahaayeen axaqa bihi qaar uga xaqnimo badan maalkan minhum kuwan ama calaa sabiili su'aal uga jeedo kuwan qaaraan ahayni miyaynay uga xaqnimo badnayn kuwan qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam inahum khayaruunii an yas'aluunii bilfuxshi innahum yagu khayaruunii waxay i geliyeen an yas'aluunii inay weydiistaan bay i geliyeen bilfuxshi yacni xumaan inay igu weydiistaan inay xumaan igu weydiistaan ayay markaa idoor geliyeen oo fa uctiyahum aan siiyo takhyiirkii tan dambe weeye yani xumaan bay si xun bay ii weydiisanayaan ama maalayna xaqu lahayn bay weydiisanayaan dad waxay ii geliyeen maxay inaan ama siiyo ama inaan u diido bakhaylnimaa ii nisbeeyaan fa ucdiyahum aan siiyo aw yubakhiluunii ama bakhaylnimo inay ii nisbeeyaan oo bukhli ay i tiiriyaan yacni dhabcaalnimo ama masuugnimo inay markaa ii tiiriyaan ayay markaa labadaasay marka i doorgeliyeen yacnii inaan siiyo iyo inaan siin waayo oo haddaan siin waayo deed bakhaylnimo ay nisbeeyaan waa ma'aalka ka dhalanayaan ficilka ka dhacaya markaa nebiga waa maxay ima alictaa wa ima alimsaak ficilka suuragalka min xaysu alimkaan marka laga hadlaayo wa ima alictaa wa ima alimsaak wa ilaa bukhli inay u nisbeeyaan waa wax iyaga ka dhacaya laakiin ma'aalka iyaga ka dhacayaa laga dhigay kaannahu yacni markaa ama markaa bakhaylnimo inaan ku nisbayno dooro kaannahu cala lisaan alxaal ay kaleeyihiin ama inaad wax nasiiso doono walastu bibaakhirin mid bakhaylina ma ihi oo mid dhabcaala ma ihi bakhayl ma ihi rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam dadka qaarkood oo wakhtiyada qaarkood nebiga wax weydiisanaayey si aan nebiga markaa ayna uu nisbayn dabeecaddaa xun inuu wax u siinaayey iyadoo looga xaqnimo badan yahay taana wax bixinta nebigu uu bixinayoo siinaayey dembi kuma qabee cidda qaadanaysa haddaynay u xaq lahayn iyagaa dembiga ku qaba nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa dadka ka ugu deeqsisan bu ahaa waa akhlaaq wanaagsanaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dadkana waa ugu deeqsisanaa xadiiska shan boqol iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo toddobiyo lixdan wa can jubayr bni mutcim radia allaahu canhu annahu qaala baynamaa huwa yasiiru maca anabiyi sala allahu aleyh wasalam maqfalahu min xunayn jubayr ibnu mutcim waxau yidhi baynamaa wakhti gudihiisoo huwa isagu hadduu jubayr yahay yasiiru uu soconayo maca anabiyi sala allahu aleyh wasalam nebiga la jirkiisa uu soconayo maqfalahu noqodkiisii min xunayn xunayn uu ka soo noqday ayuu nebiga la jirkiisa soconayay qafala waa noqday weeye marka maqfalahu waa noqodkiisii oo masdar miimi ah alacraab fa acliqahu waxaa gudagalay alacraabu dadkii markaa reer miyiga ahaa yas'aluunahu inay wax weydiisanayaan marka facaliqa iyo facaliqat iyo facaliqahu baa intaba loo soo wariyey facaliqo keliya markay tahay oo aan hadu la socon waxay noqonaysaa afcaalu shuruuci kaynu macnayna noqonaysa oo markaan hadu la socon waa gudagaleen yas'aluunahu facaliqat iyo facariqahu marka la yidhaahdana waxay noqonaysaa waxa weeye ay tacallaqu wa bimacnaa tacallaqat way u timaadaa sida marka waxawen yani kutubta luqaduba ay sheegaysa marka facariqahu ay fatacallaqahu alacraab baa macnuhu u dhacaya nimankii reer miyiga ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni marka qabsaday marka haadu la socoto ama ay ta'du la socoto ficlu shuruuc markaa noqon maysee waxay noqonaysaa bimacnaa tacalluq in laga tilmaamayo tacallaqahu alacraab nimankii reer miyigaa baa qabsaday oo bimacnaa iyagoo nebiga wax weydiisanaya ayaa nebiga qabsadeen ya yacni mid markaa go'iisa dacal qabsada ama wax la mida haakada facariqahu waxaa gudagalay alacraabu dadkii reer miyiga ahaa yas'aluunahu inay nebiga calayhi salaatu wasalaam wax weydiisanayaan ayay gudagaleen xataa daruuhu ilaa ay u dhibgeliyeen ilaa samura yacnii geed markaa waxa weeye qodxanya leh qurcay dee iskaga sheegaan kollay wadaadadu xataa daruuhu ilaa ay u dhibgeliyeen ilaa samuratin geed qodxanya leh ama waxa weeye markaa geed qurca fa khatifat waxay ka qabsato oo ka daftay bimacnaa kala hadhay ridaa'ahu go'iisii nimankii reermiyiga ahaana nebigay ku dhegdhegayaan oo qaqabsanayaan siuu nebigu wax u siiyo nebiguna waa socdaa siday markaa ugu yacni dhegdhegayeen ayaa dee markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam geedkiibaa maradii kala hadhay go'ii geedkaa kala hadhay fa waqafa annabiyu sala allahu alayh wasalam nebigaa istaagay fa qaala wuxuu yidhi actuunii ridaa'ii war go'ayga isiiya go'ayga isiiya falow kaana lii cadadu haadihi alcidaahi nacaman ay fa wallaahi allah baan ku dhaartay low kaana lii hadduu i sugnaan lahaa cadadu haadihi alcidaahi dhirtan qodxanyaha leh tiradeedoo kale haddii ay uu sugnaan lahayd meeshu waa meel dhir lahoo dee yacni markaa dhir badan leh dhirtan qodxanyaha leh markaysaa meeshan ku sugan tiradoodoo kale haddii ay i sugnaan lahaydoo nacaman yacni markaa nicmoolay ah yacni xoolo nool ah laqasamtuhu baynakum dhexdiinna waa idin qaybin lahaa waa idin qaybin lahaa uma laa tajiduunii dabeedna igumaydaan ogaateen bakhiilan inaan bakhayl ahay waa wajadadii markaa wujdaanka ahayd ee cilmiga ahaydoo yacni ogaalka noqonayse laba mafcuul bay qaadanaysa uma laa tajiduunii dabeedna igumaydaan ogaateen bakhiilan inaan bakhayl ahay oo dhabcaal ahay walaa kadaaban iyo inaan beenawaas ahay igumaydaan ogaateen ee waxay igu ogaan lahayd inaan deeqsi ahay yacnii run badan walaa jabaanan fulay inaan ahayna igumaydaan ogaateen waxay igu ogaan lahaydeen sidaa lidkeeda oo inaan geesi ahay baa igu ogaan lahaydeen inaan deeqsi ahay run badan oo markaa geesi ah baa igu ogaan lahaydeene sifooyinkaa xunxun bakhiil iyo kadaab iyo jabaan igumaydaan aqoonsateen oo igumaydaan ogaateen yacni iguma sugnaateen dabeed si ay igu ogaataan sifooyinkaa xun laygama helin rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa soo weriyey sida badanna waxa weeye marka eh, geesinimada iyo deeqsinimadu way israacdaa bakhaylnimada iyo fulaynimaduna sida badan way israacdaa oo ruuxu hadduu markaa maalkaba ku deeqi waayey oo maalkii uu bakhayl ku noqday oo quuri waayey naftiisana ma quuraayo naftiisana ma quurayo maqfalahu ay xaala rujuucihi markuu soo noqonayaa loo jeedaa noqodkiisii baa laga tilmaamaya waasamuratu samuraduna shajaratun waa geed waa geed weliba qodxan yale waalcidaahu cidaahna waa shajarun lahu shawkun waa dhir qorxan yale weeye xataa daruuhu ilaa samuratin fakhatifat ridaa'ahu halkaas eh, laba wejay ku fasireen oo in la yidhahdo fakhatifat ridaa'ahu geedka ayaa dafay yani go'iisii markaana waxay leeyihiin majaazan baa loo yidhi geedku wax dafi maayo uu qabsado markii waxa weeye dee nebigu markaa uu sii dhaqaaqayna yani go'i wuxuu ku hadhay geedka yani sidiisa uma yani qaadan noocoo majaaza ku jirtay yidhaahdeen marka geedkaa dafay bimacnaa geedkaa la hadhay yani go'u ku hadhay yani saasaa laga tilmaamay kaasi waa weji kalena waxay tahay in la yahaha khatiifatu alacraab culamada shuraaxda qaarkood mid bay ku kaaftoomayaan labada weji laakiin in badan baa labada israacinaysa oo leh marka kada khatifatu shajaratu majaazan aw khatifatu lacraab marka waxa weeye taana labada weji way ku sugan yihiin oo labadaba kollay shuraaxdu waa sheegeen xadiiska waxaa laga qaadanayaa oo lagala baxayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam deeqsinimadiisa waxaanu sheegay haddii markaa dhirta cadadkood oo xoolo noola ah hadduu hayn lahaa inuu u qaybin lahaa marnaba inuu ku bakhaylay nebigu bukhli aad buu uga dheeraa yaa aad iyo aad baa nebigu uga dheeraa deeqsi buu ahaa wuxuu ahaa marka askha annaas ajwad annaas ashyaca annaas dadka ka ugu geesisan ka ugu runta badan ka ugu deeqda badan ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ahaa xadiidka shan boqol iyo koob iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo sideed iyo lixdan wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal rasuulka ilaahay waxau yidhi calayhi asalaatu wassalaam maa naqasat sadaqatu min maal maa naqasat ma nuqsaamiso ma dhinto sadaqatun sadaqo min maalin xoolo wax uma dhinto wamaa zaada allahu cabdan allahna uma kordhiyo addoon bicafwin cafinu wax afiyo daraaddeed uguma kordhiyo ilaa cizan sharaf iyo cizi waxaan ahayn uguma kordhiyo cafinta wax afiyo ilaahay cisi iyo sharaf ugu siyaadiyaa wamaa tawaadaca axadun qof isma dhuldhigo lilaahi ilaahay dartii isuma dhuldhigo ilaa rafacahu allaahu caza wajal inuu ilaahay sare u qaado mooyaane oo sarraysiiye mooyaane rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiisku wuxuu sheegayaa saddex mas'alo masalada koowaad waxay tahay sadaqadda xoolaha inayna waxba u dhimayn xoolihii waa ku barakoobayaa sadaqadii waa ku badanaya maa naqasat sadaqatu min maal khalaf baa la helayaa barakaa la helayaa wejiyo kaloo khayru ilaahay u yasirayaa waa sidaas aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahi noocii camalku yahay sida qofku uu wax ugu deeqay baa ilaahay wax ugu deeqayaa wax u siinayaa yaa tii teedii ayaa markaa waxa weeye oo weliba ka wanaagsan baa la siinaya markaa sadaqaddu maalka ma nuqsaamiso waxay sababtaa inuu farabato barakoobo waxaa kaloo uu nebigu sheegay masalada labaad cafinta qofku wax cafiyo oo ciddii ku qaldantay ama ku xadgudubtay ama dulmiday wuu cafiyaa cizi iyo sharafunbuu ka qaadayaa cizi iyo sharaf ayuu ka qaadaya marka waxaa la boorinayaa taasna cafiga cafwigaa la boorrinaya in wax la cafiyo ayaa la boorrinaya hadday cidii markaysagaa ku dhibto ha isku shidayn ya ha isku shidayn waxay culammadu yidhaahdeen qofkii dee waxa weeye isaa'adan iyo xumaantan uu kugu samaynayo hadday tahay gacan inuu kuula yimaado hadday tahay inuu ku caayo inuu ka dhaleeceeyo inuu gacanba kuula yimaado ku dhaawaco wax kuu geysto waa isaa'atun fi daahir muuqaalka sare waxay ka tahay xumayn wa ixsaanun fi lbatin bay culammadu ka cabbiraan hoosta samafal bay ka tahay waayo xasanaadkiisii wax ka mida ayuu kugu diiqaya xasanaadaad shaqaysan kari weydey oo dee akoonkaagu iskaga dhacaya ka warran qof markiisa markaa hadduu maalin walba marka waxa weyaan yani uun akoonkaaguun markiisa markaa kugu dhacayso intaasoo lacagi boqol dolar shan boqoloo dolar kun dolar ya wuxuu camalkiisii dee ku gaari waayaa dhici karta inuu halkan ka helo ya yacni qofka markaa waxa weeye eh, dhibtan kugu samaynaya xagga muuqaalkiiyo daahirka markaad ka eegto wa iidaa bay yidhahdeen iyo isaa'a wa fil baatini ixsaan xaqiiqada iyo baatinka haddii la eegana waa samafalo adigiibu kuu samafalayaa oo dantaadii wadaa yaa dantaadii wadaa axad asalaf culammadii salafka sheekh ka mid ah ayaa ninku yidhi waad i xamataa layihi markaasu inu nacas ma ihiyo xasanaadkayga wax ka mida ku siin maayo xasanaadkayga wax ka mida ku siin maayo laakiin haddaan cid xaman lahaa buuli aabbaha iyo hooyaday baan xaman lahaa waa iyagaa u xaqnimo badan xasanaadkayga haddaan cid xamanayo aabbaha iyo hooyaday baan xaman lahaa waayo xasanaadkayga iyagaa u xaqnimo badan laakiin qof kale dee iskama xanteen maaha inuu leeyahay isaga iyaga waa xamanaya laakiin hadday dhici lahayd inay xasanaadkayga helaan dee iyagaa markaa u xaqnimo badan oo dadka kale uga xaqnimo badan wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ruux kastooo ilaahay dartii isu duldhiga in ilaahay sare u qaadaa ilaahay baa korraysiinaya maa tawaadaca axadun lilaahi ilaa rafacahu allaahu caza wajal ilahay waa kor yeelaya marka tawaadicii rifca laga helaya halka qofka iskorraysiiya ilaahay hoosu dhigayo martafaca shayun fi dunya ilaa wadacahu allah waxaa lagu ciqaabayaa binaqiidi qasdihi markuu isi sarraysiiyo dadka iska sarraysiiyey waxaa lagu ciqaabayaa in laga hoosaysiiyo saas aawadeed baa dadka kibra aakhire maxaa la soo saarayaa sida xadiis ku soo aroortay ka amhaali dar quraanshada iyagoo xagga yaraanshaha kala mid ah oo suurad bini aadam leh haddana quraanshadoo kale ah ayaa la soo saaraya dadka inay iska waaweynaeya inu iska sarraysiiyaan bay dooneen markaasaa laga yaryareeyey waxaa lagu ciqaabay qasadkoodii wax ku lidii abaa ah lagu ciqaabay halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk